bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى nabiyina mحamed وalihi وصaxbihi aجmaعin khuطaة الbaxث meeshan waxaan uga hadlaynaa risaaladii ihbaatu kowni sunati waxyan min allah aan ku dhex jirnay darsigii labaad waxaan kusoo qaadanay khuطaة الbaxthi waxaa la yihahda baxhiga aada qoraysid jidka aada u martay ina dadka u cadaysid yani su muxuu ka kooban yahay imisaa uu canaawiin u qaybsamaa seed uu kala hormarisay waxa sidaas loo leeyahayna waxa weeyaan inuu dadka u sahlanaado shayga inaad tasawur ka siisid qaari a ah, intuusan tafaasiil dhex gelin yuu u baahan yahay marka waxaan yidhi risaaladan iyadoo xajmigeedu uu yaryahay baan laba qayb u qaybinay qaybta hore waxaan u khasisnay cinwaankii aan hore usoo sheegnay ithbaatu kowni sunnati waxya min allah taas waxaan ugu tala garnay inay hordhac u noqoto cinwaanka ka dambeeya oo sidaan idhi waa mutalaazimaan waay midda hore haddii ay noo caddaato biladillati alwaadixa min kitaabi illahi wa sunati rasuuli wa aqwaali ahlicilma ahlilcilmi haddii inay sunnada waxyi tahay hadday noo sugnaato waxaa noo dhinaana keli ah sunnadaas waxyigaasay nagu soo gaartay seena loo xifdiyey waa cinwaanka qeybta labaad oo bayaanu subul alati taxaqaqa lisunati alxifaadu calayha almuxaafadatu calayha marka waa qismiga labaad marka waa laba mabxath midka hore cinwaankaas oo ihbaatu kowni sunna midka dambe bayaanu subul waay ayib marka qismi kastana waxaan u qeybinay sida soo socoto marka hore muqadimo aan u samaynay muqadimo waxawaa meesha laga galayo muqadamana waa la yidhaahdaa bifatxi daal muqadimana way banaan tahay marka waxaan muqadimada ku sheegnay cinwaankan oo koro oo ithbaatu kowni sunnati waxyan sunnada iyo waxyi macnaheeda maxaa lagala jeedaa horta waa caado iyo dhaqan dadka culammada u ah inay dadka u fasiraan cinwaanka waxaa la yihahdaa alkitaabu yuqra'u min cinwaanihi qofka markuu kitaabka arka cinwaankiisa cinwaanka waa inuu kusoo jiitaa waa in macnaha oo gudaha ku jira waa inuu ku tusiyaa cinwaankaas marka sidaa daraaddeeda waxaan u baahnaanay inaan cinwaankii fasirno sunna maxaa lagala jeedaa waxyi maxaa lagala jeedaa markii aan taas dhaamnay qismiga horo faqad qasamtu ilaa mabxathayni qismiga horo laba qeybaan u qeybiyey wa qasamtu kula mabxathin ilaa mataalib waa waxaa waa ariiqa oo faniye ah kitaabka amaadi waxaad uqeybi kartaa abwaab iyo fusuul iyo furuuq iyo tambiihaad haddii kale waxaad uqeybin kartaa mathalan aqsaam iyo mabaaxid iyo mataalib waa ariiqa oo dadka eh, baaxihiinta ay yaqaaniin ulajeedada waxaa weeyaan haddaad baxhiga qalinka intaad qabatid min awali ila aakhirihi aadan kala googoynin dadkii wax akhrisanaya waa ku cuslaanayaan soo ma arkin qur-aanka in suwar loo qaybiyey oo qofkii waxaa weeyaan qaari ahay markuu akhrinayo suuradaanu hiigsanaya midda dambo markaas dana bismi illahi raxmaan raxiim waa bilaaba ama xifdi ha noqoto ama akrin ha noqoto ama eh, maxaan ku irahdaa tafsiir ha noqoto waa loo baahan yahay haddii qur-aanka hadda uusan wax u dhexayni ay jirin min suurati albaqara ilaa suurati annaas lasku laysku qaban lahay min asacbi jiddan in la xifdiyo waa adkaan lahayd marka sidaasa waxa markii la qaybiyo tasawurkoodii fahmigoodana wuu sahlanaanaya marka mabxadkii hore waxaan ku sheegnay dikru aladilati addaala calaa kowni sunnati waxyan min allahi wa fiihi halaathatu mataalib mabxadka hore waxaan ku sheegnay adilada sugayso inay sunnadii waxyi ay tahay min kitaabillah wa sunnati rasuulihi saddex matlabaana kusii hoo jirto matlabka hore waxaa waaye dikru dalaalatu lqur'aani calaa ana sunnata waxyu min allah qur-aanka oo na tusinaya sunnadii nebiga inay waxyi tahay wax ka weyn ma jirto qur'aankii baa ku tusinaya ana sunata hiya waxyu min allah matlabka labaad alamru biiqtidaaءi الnabiy sal اllahu alيه wasalam fiihi ihbaatu ana sunata waxyu min allah ilaahay markuuna amray in rasuulkiisa aan ku dayano laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana markuu ilaahayna yiri waxaa laga qaatay inay sunada waxyi ay tahay leesh waxaa kugu imaanayo ilaahay hadduu yidhi rasuulkaas ku dayda ficilka uu sameynana samee qowlka u idin yiraana qaata siduu u dhaqmaa wuxuu idinku sugana qaata haddii la yidhi waxay daliil u tahay ilaahay inuu raalli ka yahay nebigaas wax allaale wixii kasoo fulaya haddii ay dhici kari lahayd nebiga inuu ilaahay ka been sheegayo ama uu ilaahay inuu eh, waxaan dhihin inuu uu ilaahay ku gafayo hadday ay dhici lahayd inuu wax iloobayo ilaahay ma dhihi lahayn nebiga ha lagu daydo ma dhihi lahayn laakiin markii nebiga ilaahay uu yidhi ha lagu daydo waxuu samayna oo dhan waa khayr markuu yidhi waxaan ogaanay wax kasoo fulaya inay jirin ilaa bitaqriirin wa idnin min allah ilaahay baa u idmay wa ilaa waxay noqon lahayd haddii nebiga wax ay dhici karta inay kasoo fulaan ilaahay raalli uu ka ahayn inuu ilaahay na amro wuxuu asaga raalli ku ahayn in loogaga daydo taasna caqligaaba diidayo marka dalaaladaas waa dalaalo aada muhim u ah qofkiina u baahan inuu aada u fahmo ayib maطlabka oo saddexaad waxaan ihi dalaalatu sunnati calaa kowni assunnati waxyan min allahi sunnadii nebiga naftigiisa yaa ku tusinaysa sunnadii inay wax tahayba xadiidka axaadiid baa jiro oo nebiga laga wariyay oo tusinayso in nebiga hadalkiisaas waxyi inuu yahay adiladaas way ku imaan doonta mabxadka labaad mabxath waxa la baara la yidhahdaa alladii yundar fiihi wa yubxath baaxith waxaa la yidhahda ninka wax raadiyo wuxuu meel cinwaan ka dhigana mabxath ay almakaanu aladii yubxathu fiih wazamaanu aladii yubxathu fiih walmacna aladii yubxathu fiih intaba waa soo wada galaya marka mabxadka labaad bayaanu irtibaati sunati bilqur'aan sunnada iyo iyo qur'aanka xiriirka ka dhexeeya oo la cadeeyo wa marka fiiri waxaa lagu leeyahay u fiirso waa macno oo aada u baahan waxaa lagu laa yumkinu اlfaslu bayna الsunati wاlqur'aani abada liannahumaa yakhrujaani min mishkaatin waaxida almaطlb اlأwl labada mabxadkaas uu ka kooban yahay bayaanu an laa ghinaa lilqur'aani can الsunati bxaali min alaxwaal sunnadii kama kaafto qur'aankii kama kaaftoomo sunnadii waxay u tahay lubbi macaanidiisa cadaynayso mutlaqiisa taksiisinayso mutlaqiisa taqyiidinayso caamkiisa taksiis ku samaynayso gariibkiisa fasirayso haddana ulajeedadiisa cadaynayso almaطlb الthani aلsunaةu daakhilaة fi madluuli kitaab الlahi marka qaarkeed waxaa laga yaabaa an yuطlaqa kitaab الlahi wa yuraadu bihi alqur'aanu maca sunna labaday in loola jeedo marka haddii ay dhacdo anna kitaab allahi waa calam calaa sunna waalqur'aan la yidhaahdo waxaa soo gelaysa marka innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu lxaafiduun inay labadoodii ay waxyigii ilaahay u xifdiy inay wada yihiin ayb intaas waa qismigii oo koobaad oo ithbaatu kowni sunnati waxyan min allahi intaasuu ka kooban yahay qismiga labaad waxaa loo khasisay lisubul alatii taxaqaqa biha lisuna nabiy alxifaadu calayha sunnada nebiga duruqdii ama awjuhdii ee lagu xifdiyey ee nagu soo gaartay maadaama qur-aanka ay kaga duwan tahay meeshaas ayib subulkaas ayada waan kaga hadlay mataalib ayaan ku magacaawnay oo kow iyo toban sabiil adilada waxaa la yidhaahdaa markii la raba in la sheego shay kasta haddii adilo badan uu leeyahay masalan masaladan toban daliil ay leedahay tobankii daliil haddaad saddex ka sheegtid yuktafa biha liannuu saddexdii haddiiba laga qaadan karaa ana xukma sharci fii hadihi lmas'ala waadix bi hadihi aladila inaad ku kaaftoomitid waa heli karta oo aadan sheegin marka waxaa weeyaan kow iyo toban matlab yaan u samaynay sunnadii nebiga calayh salaatu wasalaam wejiyaalkii keenay inay xifdisanaato oo aysan dhumin marka muqadimadii aan ka bilownay bayaanu mufradaati alcinwaan marka hore ithbaatu kowni sunna mayna sunna maxaa la yidhaahdaa sunna fi luga alcarabiya waa jidka la maro wa dariiqada lagu socdo ama ha xumaato ama ha wanaagsanaato walidaalika labadiiba iyadoo loo isticmaalay baa ku timid fii qowli nabiy sal alla alay wasalam man sana fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajru man camila biha bacdahu min gayri an yanqusa min ujuurihim shay nabigu wuxuu uri ninkii wanaag dadka u jideeyo u hormaro horta wanaag uu sameeye ajirkiisa asaa iska leh wuxuu kalou leeyahay wa ajru man camila biha bacdahu wanaaggaas cid kastoo kaga dayato ajirkay hesho asigana intaasoo kale uu leeyahay min gayri an yanqusa min ujuurihim shay ayadoo dadka wanaagga kaga dayda ajirkooda waalihi lagama nusqaaminayo ilaahay waxaa weeye kariim waa fadligiisana waasic yahay waxa weeyaan ninaad wanaag u sheegtay wanaaggii wuu fartoomay ninkii wanaaggii oo fartoomay ajirkiisa waa leeyahay adigii wanaagga tusisayna ajirkiisa oo kale lagu qora kiisii ma lagama nusqaaminayo oo ninkaana ajirka ku tusiyey wax baan kale meesha dallaal ma ah ninkaan haddii dadka adduunyada waxaa weeyaan gurigaan haddii aad ii gad aan ku iraahdo oo gurigaad aad soo gito wanaagaad ii samaysa waxaad leedahay laakiin xoole iga sii marka ninkii oo gurigi lahay wax laga qaadana marka saasoo kale ma ah marka fiiri sunnatan xasana uu ilaahay nabigiisa yiri sunna xasana sunna marka xasana la yiri waxaan ogaanay ana sunnata taأtii bimacnaa aariiq alxasana waxay ku timaadaa bimacna sayi xadiidka qeybtiisa kalaa tusinaya waman sana fi lislaami sunata sayi'a kaana calayhi wisruhaa wa wisru man camila biha min bacdihi min gayri an yanqusa min awsaarihim shay ninkii dadka xumaan u jiday dukaan khamro lagu cabaad furtay dadkii waxaa weeyaan maxaan ku irahdaa zina iyo baktigeedaad usoo jiiday cayaar iyo raqsiyaad bartay adiga dadkii marka waxaa waye wixii bay kaa dhaxleen adigana dembigana waad leedahay inta kaa dambayso dembiga samaysayne intay qaateen dembigooda in lamid ana waa ku soconaysaa walidaalika nabiyullaahi aadam labadiisa wiil midkii wax dilay nin kastoo wax dila ilaa qiyaami saaca qaybuu ku leeyahay dembigiisa kiisana waa u gaar walaalkiisa ou dilay nin kastoo nin dilana dembigiisa qeybtiisa oo laga siinaya liannahu asigaa ugu horreey waa wax dilo marka sunna haddii la yidhaahdo laa tadullu cala alkhayr walaa tadullu cala ashar bal waxay u baahan tahay in la bayaaniyo sunna maxaad ula jeedaa sunna xasana miyaa sunna kaytama marka dad baa waxaa laga yaabaa xadiidkaasoo dhan inay u daliishtaan in in wanaagga layska jidayn karo cibaado layska samaysan karo ilaahay uusan idmin oo mansanna sunnatan xasana ay ku leeyihin xadiidkan horta sabab uu leeyahay waxay ku timid dadkii reer mudariyiinta ahay oo gaajaysnaay rafaadnaay nebiga markay u yimaadeen uu aada uga kurbooday xaaladooda markaasaa wuxuu yidhi eh, salaadiyaa loo aqimay kelimou nebiga dadka u jeediyey wuxuu ri walaalihiina waxa la siiyo iyadoo dadkii la aamusaynin baa inta soo baxay waa bax badan oo xoolo ah oo gacanta uusan ku qaadi karin iyuu uu keenay markii dadkii arkeen ninkaas inuu wax bixiyey iyaa dadkii oo dhan ay wada raaceen nin kasta waa inuu wax la nin maad fulaan maad ka xun tahay bay macnihii ka dhigan tahay nebiga markuu la yaabay baa markaa ninkii hore asoo u mahad celinayo man sanna sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ninkaas wuxuu sameeyey wax mubtadic maaha nebigii wuxuu amray uu sameeyey laakiin maadaama dadkii nebigi wuxuu amray tadbiiqiisa ugu horreeyey ku camalfalkiisa ugu horreeyey dadkii ay kaga daydeen ajirkoodii la siiyey marka macnahaas waayo ninkii diinta islaamka ilaahay wuxuuna faray oo wanaagyaal ah ninkii dadka ku booriyey inay inta ku camalfala dadkana ku booriyey ku camal falaan ajirkaasuu leeyay macnaheedii marka ah kama dhigna xadiidkii wax kastoo wanaag oo adiga walaag kuna noqdo aad cibaado ahaan u samayn kartaad ilaahay ugu dhowaanay macnaheedii ma aha liannu saas haddii la yidhaahdo dadaaba sharta waxay ku leeyihin hadhow cibaado weeyaan cibaadada waxay u baahan tahay inay idni min allahi tacaala am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah waxa weeyaan yani cibaadada oo shacaa'iri tacabudiya idin ay u baahan tahay mucaamalaadka qofka wax wanaagsan haddaysan muxaramaad ahayn waa la samayn karaa marka taas waxa weeyaan sunna laakiin markii la yihah sunat nabiy sal allahu alayh wasalam muqaabil alqur'aan yani alqur'aanu wasuna markaan leenahay sunadii maxaa lagala jeeda istilaax ahaan kulu maa uhira can الnabiy sal اllahu alيه wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin taasaa la yidhahda marka kitaabullahi wa sunati rasuulihi marka leeyahay wixii nabiga laga soo guuriyey oo hadalkiisii ah ama ficilkiisii ah ama taqriir ou nebiga nagu sugay oo nebiga ka ansaxday weliba waxaa fiicnaan lahayd in la yihahdo kulu maa sadara min الnabiy sal اllahu alيه wasalam wa habata canhu min qowli aw ficli aw sifatin aw taqriirin sunada lama rabo mujarad waa la wariyay mid daciif ahaa jirto mid mawduuc ahaa jirto sunno waxaa la rabaa nebiga ka sugan taasaa la yidhahdaa walidaalika qaar usuuliyiinta tacriifka waxay ku dareen mima yasluxu an yakuna daliila calى xukmin sharciy sunada maa uhira can الnabiy min qowli aw ficlin aw taqriirin mima yaslux an daliila mima yaslux an yakuna daliila calى xukmin sharciy yacni sunnadii waxaa la rabaa inay qowl ahaato ama ficil ama taqriir oo loo daliisho karo xugum sharci ah waxaa la diidaa wuxuu nebiga iska sameeyey calaa muqtadaa qof basharnimo waxay sameeyaan mathalan nebiga waa hurda waa cuna daabadii uu fuulayaa nebiga macnaha uu meel ku gaaraya faraskii ama ama naaqadii waxa weeyaan beertiisuu falanayaa raashiinkiisuu karsanayaa waxyaalahaas bimuqtada aljibila la yidhaahdaa sunna ma aha waa nebiga wuxuu sameeyey liannahu bashar waa waxaan u baahanay uu u baahan yahay yaakulu kamaa nakulu wa yashrabu kamaa yashrab walidaalika qoladii kufaarta waxay yidhaahdeen ma lihada الrasuul yaأkul الطacaama wayamshi fi اlaswaaq nebi misaan inuu ahaado ma ahayn inuu si kale ahaado markaasaa waxaa la yihi war aniga basharan ah ilaahay wuxuu igu fadilay risaalada keligeeda laga arka laakiin inta kale idinkama duuni waa guursanaa waa loo dhalaa waa baahana waa kulana nebiga macnaha hoos malaha tixsi kuma dego maxaan ku irahdaa shimbir kuma kor biibto waxaas wax jira ma ah marka waxyaalaha nebiga marka bimuqtada aljibila u sameeyo oo oo macnaha oo aan sharci ahaan uusan u samaynin sunno lama dhahay mathalan nebiga caleyhi salaatu salaam marka qaarkeed dameer buu lahaa dameerkiisaas wuu fuuli jiro meel ku gaari jiray dameerkaas in la fuulaaha sunna anaga ma dhehina jirta xataa faras iyo naaqa dhaadaaribta xataa sunna ma dhehayna laakiin waxaa way nabiga bimuqtada jibilla ma waxa oo markaa oo oo mutaaxa ahay oo u furnaay bay ahaayeen marka had haddeertaan diyaaradan aan anaga koraynaa maxaan ku irahdaa gaarigii wixii dhammaa marka lama dhahay taasaa sunna e tanna waa bidca lama dhahay ayib marka sunnada marka saas aan ku fasirno muqaabila kitaab illaahi waa markaas labay bay kala yihiin kitaab ullahi wa sunatu rasuulih ayib walidaalika fiiri inay kala qeybsihin waxaa kugu diri nebigu wuxuu uri ya-umu lqowma aqra'uhum likitaab illah fain kaanuu fi lqiraa'ati sawa faaclamuhum bisunna buuri nebiguu kala qeybi sunnadii iyo qur'aankii qur'aanka dalika alwaxy almunazal almutacabad bitilaawatihi lafdan almunazal iعjaazan a la yihahdaa almawjuud fi lmusxaf almabduu bisuurati alfaatixa almuntahi bisuurati annaas waa qur-aanka waa kooban yahay waxaa kale uu nebiga noola yimid sunna baa la yidhaahda marka taas waxa weeyaan sunnada muxadisiinta siday u yaqaanaan fuqahada marka qaarkeed waxaad ku arkaysaa sunna bay leeyihiin ayagoo sunnadii ula jeedaan muqaabil alfardi fiiriya ninka fuqahada markuu yidhaahdo almasnuunaat fii hada albaab almafruudaat marka waxyaalaha waajibkee fardi bay ku magacaabaan iyo waajib waxa muqaabilkooda ena sunnay ku magacaabayaan sunnadaas marka waxaa dhici karto inay qur-aan inuu ku soo arooray oo sunno ka dhigay mathalan in eh, eh, inay nebiga sunnadiisa inay ku soo aroortay inaysan daliil sharciba lahayn oo ay fuqahadu u arkeen shay sunno inay iska tahay marka sunnadaas axyaana tuطlaqu suna wa yuraadu muqaabil fardi aa lagala jeedaa sunada marka fuqahada waxay yidhaahdaan wixii qofka hadduu sameeyana aan thawaab laga siinay ajir laga siinay hadduu ka tagana aan lagu ciqaabaynin mathalan hadda fiiri salaatu duxaa haddaa dukatid ajiraad ku leedahay ninkaan ku dukanin ninkaan dukanin ajirka unbaa dhaafaya laakiin lamaa dhahay maxaad u duka laakiin salaada subxeed farad waay ninka hadduu dukaada ajirna waa ku leeyahay hadduu ka tagana waa lagu ciqaabaa faradka saasay ku kala duwan yihin waxaa kaloo jirta marka qaarkeed asunna baa la ayaa la yiraahdaa muqaabil albidca lagala jeedaa sunna iyo bidca alaleeyahy shaygan waa sunna shayganna waa bidca sunna waxaa la yiraahdaa markaas haddii sidaa la yiraahdo waxaa lagala jeedaa nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabadiisa iyo alquruun almufadala waxay sameeyeen wanaaggii isaga daydeen ninkii ku daydo waxaan leenahay fulaanu cala sunna ninkii ayaga khilaafo oo wax jeebkiisa kala yimaadana fulaanun cala albidca baan leenahay marka fiiri sunnadii muqaabil kitaabillaahi baa lagu idlaaqaa marna sunadii muqaabil alfardi baa lagu idlaaqa marna muqaabil albidca iyadoo muqaabil albidca waxaa ka mid eh nebiga inuu yiri facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaaءi alraashidiina almahdiyiina tamasakuu biha wacaduu calayha binnawaajidi wa iyaakum muxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcati dalaala fiiri markaa sunadii muqaabil bidca loo isticmaalay marka sunadii waxaa isla soo gelaya bhada اlmafhum alfaraa'id wاlmanduubaat wاlmustaxabaat wاlmubaaxaat sunnaday wada noqonaya nebigu wuxuu iri sunadaydi qaata iyo khulafaau raashidiin dadkii waa wanaagsanaa khulafada abu bakrin iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali khulafaau raashidiin sunadoodi kudayda ee la hanuuni tamasakuu bihaa buuri sunada waxay rabtaa in lagu mitido acdaa badan ay leedahay wa caduu calayha binawaajidi yani gowsaha ku qabsada yacni waxa weeyaan kinaaya oo qofka markuu wuxuu jecel yahay yaa waxa weeyaan uu ilkaha ku qabsada nawaajid hadda waxay dadka yidhaahdaan gows gows dambeedka ma aha nawaajid waxaa la yihahdaa gowsaha qeybtooda soo horeysa luga carabiya lagu yihahdo ayadaana wax lagu qabtaa tan dambe wax laguma qabto marka sunnada nebiga nebigu waa nagu booriyey waxa weeyaan intaad adduunyada ku nooshihiin jidad kale hasaar ha raacina wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih fiiri marka aلطariiq almuusil ilى اllahi طariiq waaxid waa wa huwa طariiq aladi ataa bihi الnabiyu sal اlه alيه wasalam qul in kuntum tuxibuuna allah faاtabicuuni yuxbibkum allah halkaas jid baa loo mara laakiin subul الshayطaan waa badan yihin walidalika subul ay noqona lakin sabiil اllahi waaxida wa markaasuu nebigu uri wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxyaalaha lasoo dirisiyo oy dadka iska abuurtaan oo cibaado ay ula jeedaan waxaan adduunyada ikhtiraacaadka lagama hadlaya antum aclamu biumuuri dunyaakum diyaarad samay dayax gacmeed gaar markab samayso adduunyan waayo laakiin diin markay noqoto ilaahay laguma caabudi karo ilaa bimaa sharaca wixii diin oo dhan siday nebiga uu noogu keenayaa loo qaadanay fa ina kula muxdathatin bidca buuri nebiga wax kastoo lasoo dirisiiyo oo diinta lagu ziyaadiyo waxaa waaye istixdaathu طariiqatin yuqsadu biha atacabudu lilahi duuna an yakuuna laha sanad min rasuuli اllahi sal اllau alيه wasalam taas lama ogolo haddaad tiraahda aniga wanaagay iga tahay salaada subxeed aniga nashaadkayga waa badan yahay meeshii aan laba ragca ka dukan lahay waxaan ka dhigayaa maalinna saddex maalinna afar liannahu ilaahay laba wuxuu nooga dhigay inuu noo fududeeya aniga waa awoodi kara haddaad tiraa lagaama yeelay waa ariiqa muxdatha nebi maxamed laba ragca inuu subaxa tahay noo sheegay ma la dhaafi karo haye wax la akriyo waxa eh, eh, maxaan ku irahdaa la sameeyo dariiqadaasay leeyihiin in nebiga looga daydo oo la yihahda kayfa kaana nabiyu sal alla alay wasalam yafcalu hada shay dariiqada nebiga uu samayn jiray maxay tahay sidaasaa la leeyahay ayib wa kula bidcatin dalaala liannahu waxaa dalaala ay u tahay jidkii nebigaad kala weecatay u fiirso dad ba ay leeyihiin aniga wax badanaa samayn karaa nebiga wax yarow sameeyey aniga wax badan maya nebiga intuu sameeyey hadday yartahay yaraantaasaa ka khayr badan wax ka badan liannahu waxaa weeye miisaanka culu oo sharciga nebiga wa calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan qofkii inuu ilaahay hanuuniyo ou diintii qaato waxa weeyaan towfiiq min allaahi wa in diintii markii aad dhex gashid haddana nebiga iyo saxaabadiisa waxay la yimaadeen inaad ku ekaatid qod hore uusii dhaafin haddana waa towfiiq min allah dad badan waxa weeyaan ilaahay hadaaye maba siina waa munxarifiin salaad male khamraa la cabaa zinaa la galaa xoolaa la dhacaa dadaa la dilaa waxa waa towfiiqdii yaaba dhaafta dadna diinta intay soo galaan oo ay cibaadaysanayaan yaa min cindihim haddana ay leeyihin anigaa garanaya si ilaahay aan ku caabudi lahay diintii haddana dhinac kale ay uga sii baxeen marka laba shay waa lagaa raba adiga inaad amarkii ilaahay aad qaadatid iyo inaad haddana ku ekaatid meeshii rasuulka uu ku xaday inaad ku ekaatid mathalan hadda fiiri soon baa noola jiday haddii aad tiraahda aniga soonkii waxaan awoodi karaa inaan isku xariiriyo oo aad tiraahda habeenna ma anfuray maalinna ma anfuray toban maalmood aan waxba la cunayna soom adaa tira waxa lagu leey maya soomkaas kaama rabo lianna soonka lagaa rabo min guruubi shamsi min min tuluuci fajri ilaa guruubi shamsi le soon inta kale waad anfuraysaa haddaad saxar gaarsiin kartid maa fi mushkil laakiin ilaahay uguma dhowaanaysid wuxuu nabiga nahay nahaa rasuul اllahi sal اl alيه wasalam can ilwisaal marka in lagu ekaadaahu wuxuu nabiga ku jiday waxaa weeyaan waa towfiiq min allahi dad badanaa waxaa weeyaan waxay ku leeyihiin adkaaray samaysanayaan cibaadaad salawaada la samaynayaa adkaar iyo wax lala jahra la samaynaa wixii haddaad akhrisid fiirisidna wixii nebiga uu la yimid waa ka wada maqan yihin wuxuu nebiga ka soo arooray adkaar ah oo tasaabiix iyo tahaliil ah haddaad maanta u fariisaday ilaa qoraxda ay ka dhacda ma dhamayn kartid bal kitaabkaas al adkaar linawowi akhri alashyaa athaabita can rasuuli illahi min aladkaar wax la koobi kara ma ayagii baadan waxba ka akriyan kuwo kalaad samaysanaysa cidkaa yeelayso ma jirto ayib marka qaarkeed sunnadii waxaa weeyaan macno ka caamaa loo isticmaalaa oo waxaa loo jeedaa aariiqa almasluuka fi ddiin diintoo dhan a marka qaarkeed sunnaba loo yaqaanaabo diintoo dhan a sunna loo yaqaana markaa waxa weeyaan kitaabullaahi wuxuu tusiyey sunnadii nebigu waxay tusisay khulafaa raashidiin waxay tusiyeen oo ictiqaade eh, ama acmaal eh ama aqwaal eh sunna waa la leeyahay marka sunnadaas bimacna alacam min alsunan alatii dakarnaha marka waxaa markay noqonaysaa haddii sunnada macnahaas loo qaato dariiqadii nebiga calayhi salaatu wassalaam ou maray iyo wax allaale wuxuu noola yimid ama waajib ha ahaadeeno ama sunno ha ahaadeeno wuxuu nebiga noo jiday oo dhan oo min kitaab illahi wa sunnati rasuulihi noogu jiday oo dhan ama caqiida ha noqoto mucaamalaad shacaa'iri tacabudiya ha noqoto kulli waa soo wada galayaan taasaa waxaa la yidhahdaa markaa sunnadii marka macno ka caamsan waay marka sunna haddii la yidhaahdo halisunna almaqsuud bihaa sunnatu lmuxadithiin oo nebiga xadiidkiisa lagala jeeda maad u jeedaa ama sunnatu alfuqahaa oo muqaabil alfardi baad u jeedaa ama sunna muqaabil albidcaad u jeedaa waxa weeye shay kasta macnihiisa loola jeedo intaanan axkaam lagu dhisin waa in horta waxaad sunnada ula jeedeed aada sheegtaa ayagoon iswada diidaynin yaa mid kastaba meel loo raaca bay leedahay marka intaas waxaan ku dhaafnay ihbaatu kowni sunna sunnadii aan fasirnay marka sunnada marka qaarkeed waxaa loo isticmaalaa bimacna alxadiid nebiga xadiidkiisii nebiga qowlkiisii waa sunnadiisii waay marka waxyan min allah waxyi maxaa la yidhaahda waxyi waxaan idhi luqatan aliclaamu fii khafa carabta waxyi markay tira luqadii luqadoodii ku jiray intaan nebi maxamed lasoo dirin oon qur-aan walaa sunna lagu soo dejinin carabta lafdigan waxi waa isticmaali jirta fulaanun awxaa ilaa fulaan haddii la yidhahdo maxay ula jeedeen marka waxay ula jeedeen iclaam bimacnaa waa ogeysiiyey ah, marka awxaa bimacnaa aclama wixii oo aad gaarisidaa la yihahdo laakiin wuxuu kaga dun yahay iclaamka iclaam haddii la yidhahdo wixii oo kor loo sheegaa la yihahda waxyigana wixii hoos loo sheega labadii waa isla iclaam laakiin labadaasay ku kala bedelan yihin haddaan hoos kugu sheegana waa waxy haddaan aan kor u sheego dadka o dhan wada maqnaana iclaam waay marka waxyiga macaanidiisa waxaa kamid a ah alishaaratu walkitaabatu walrisaalatu walilhaam walkalaamu alkhafiy marka intaasoo dhan waa leeyahay awxaa ilayhi bimacnaa ashaara ilayh awxaa ilayhi bimacnaa katabahu ilaa kada awxaa ilayhi bimacnaa annahu arsala lahu risaala awxaa ilayhi bimacnaa alhamahu awxaa ilayhi kalamahu bikhifyatin intaba waa la yidhaahdaa isku soo duuduub waxaa waaye awxaa ilayhi hadii la yidhaha bacahahu alhamah qofkaas waa soo diray waana ilhaamiyo waa toosiyey kaasaa waxay la yidhaahdaa luqa ahaanay saas ku tahay walidaalika fiiri wa awxaa rabbuka ila annaxli an ittakhidii waxyigaas ma ah waxyi oo aayaad iyo qur-aan lagu soo dejiyey ma ah laakiin ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey shinnidaas malabka dhaliso dariiqada ay u dhali lahayd iyo meesha ay ka keeni lahayd iyo siday u samayn lahayd ilaaha ku ilhaamiyey kala dambeyn iyo nidaamay leedahay marka laakiin markii waxyi la yihahda sharci ahaan maxaa lagala jeedaa huwa aliclaamu bisharci kaasaa lagala jeeda qof oo min bani aadam ka mid ah oo ilaahay sharcigiisa uu ogeysiiyo oo la yidhaahda sharcigan aan kugu kalifay inaad ummadda gaarsiisid bihaadihi ariiqan aad u gaarsiisid kaasaa waxyi la yidhaahda marka qaarkeed waxi inta la yidhaahda loola jeeda almuuxa bihi haddii tidhaahda maa awxaahu llahu haddaa tirahdo bimacnaa alqur'aan almuuxaa bihi marna qur'aankaa loola jeedaa marna dariiqada qofka uwa nebiga laga dhigay loosoo marsiiyo yaa loo jeeda ayib wahmaa yakun min amrin waxyiga laba qaybu u qeybsamaa waxyiga koobaad waxa weya waxyun munazalu lilicjaazi mutacabadu bitilaawatihi lafduhu wa macnaahu min allahi wa huwa alqur'aan alkariim wa waxyun maqru'un gayru matluwin macnaahu min allahi wa lafduhu min annabiy sal alla alيه wasalam wa huwa sunat nabiy sal alla alيه wasalam intaas waa waxyiga waxa weeyaan midna waa qur'aan waa mid lasoo jediyey icjaaza loo dejiyey dadka in tabartooda la tusi icjaaz waxa waaye tabar tusin waay qofkii oo aad tirahdo waxaas ma qaba kartaa ataxadaaka inaad qaba kartid ilaahay qur-aanka wuu nagu taxadi bashar oo dhan qul la in istamacat اlinsu wاljinu calى an yaأtuu bimithli hada اlqur'an laa yaأtuuna bimidlih dadkii carabta ah oo fasaaxada ku tartami jiray haddii aad wax isku haysaan qur-aankan oo kale la imaada ala yiri gacantay ka taageen waxba way la imaan waayeen icjaaz waaye waa tabartaadoo lagu tusiyey waa lagu tabar reebay qur-aanka marka waxa waye waa mucjizo oo qofka taba yani reebtay inuu keeni karo iyadoo kale mutacabadun bitilaawatihi qur-aanka wuxuu kaga duwanya sunadii lafdigiisa haddii la akriya ajira lagaa siinaa laakiin xadiidka laguma dhahayo lafdigan inama alcamaalu biniyati wa inamaa likuli mri'in maa nawaa faman kaanat hijratu saas u akhri laguma dhahay akhri macnihii faham le lagu leeyahy laakiin sida qur-aanka qur-aanka in la akriyaa walow biduuni fahmin a ajir laga helaa walidaalika ninka yar oo oo qur-aanka xifdina sabiga ah ajirkiisa waa u socdaa asagoon macnana ka fahmayn dadka caajimta oo qur-aanka wada xifdisan ajirkooda wuu u socdaa mana macnana kama kamaaqliannahu mutacabadun bitilaawati lafdu wa macnahu min allahi qur-aanka waxa weeyaan lafdigiisa haddaan min allahi in ihahdo macnihiisa min baabi awlaa kaas waa qur-aankii marka qur-aankaas ilaahay buu ka soo degay jibriil baa loo soo diibay nebi maxamed baa noo akhriya na soo gaarsiiyey min allaahi albayaan wa min arasuuli albalaaq wa calayna tasliim saasaa la iska rabaa ninba xil leeyahay ilaahayna waxaan ku leenahay inuu noo caddeeyo rasuulka waxaan ku leenahay inuu na soo gaarsiiyo annagana arrintaas inaan ogolaana nagula leeyahay fiiri ninka waa qaybsan yahay mas-uuliyaadka waa qeybsantahy waxyiga labaad waxyun maqru'un hayru matluwin waxyi aan la akrinaynin oo macnaha lafdigiisa in la akriyo aan loola qasdin liajli اlqiraa'a faqad marka macnaahu min allaahi waxyigaas macnihiisana ilaahay buu ka yimid wa lafduhu min الnabiy sal اlla alيه wasalam ilaahay baa nabiga macnabuu usoo waxyoonaa nebigaa macnahaas wuxuu noogu cabiraa lafdigiisa sunadiisa saas waay way noo imaan doontaa mathalan fiiri had jirtaa nin baa wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiyow nin cumro doonaya baan ahay inaan samaysto markaasuu asagoo jubbadowna xaran yahay barfuurna waa soo marsaday nebiga isla markii waxyaa ku soo degay xaaladii waxyigaas dareemay markaas kadib yaa waxaa weyaan waxyigii markuu ka go-ay buu u yeeray waxaa la yidhi waxaa weeyaan horta jubbada iska riib iska siib barfuunkaanaad issoo marisan iska dhaq wasnac fii cumratika maa tasnacu fii xajatika la yidhi markaas fiiri wax ma waxyigii nebigu kusoo degay fii tilka alxaala qur'aan ma ahayn sunnaa kusoo degtay laakiin sunnadaa soo degtay macno ahaanay u degtay nebiga lafdigiisa noogu cabiray taasna waxaa la yidhahdaa waa sunnadii nebiga caleyh isalaatu wassalaam walidaalika ninka ibnu xasmi daahiri la yihahda kitaabka muxalla iskale markuu soo sharxay labadoodii yaa wuxuu iri fasaxa lanaa bidalika ana alwaxya yanqasimu min allahi caza wajala ilaa rasuuli ilaa qismayn waxiga laba qeyb u qeybsamaa buuri markaasuu labadii qayb qeybtii hore qur'aanka waxyun matluwun mualafun ta'liifan mucjiza nidaam waxa weeyaan waa qur'aan la akhrinayo haddana ilaahay uu iskaga keenay suwar macruuf ah haddana mucjiz am ahoo sida asiga uu yahay aan la keeni karin qur-aan waay iyo waxyiga labaad oo manquul hayru muallafin sidii oo suwarta qur'aanka oo kale isuguma daba xigo mucjiz ma ahan oo nebiga hadalka uu ku hadlay nin kale wuu ku hadli karaa isagoo kale matluw ma aha sida qur'aanka looma akhrinayo markaasuu ri midkaasna waa sunnada nebiga calayhi isalaatu wassalaam ayib marka intaas markii aan aan aan hadda ka soo galnay muqadimadii waayo waxyigii aan qaybinay mufradaadkii aan kasoo baxnay waa hordhici waayo marka waxaan gelaynaa aqsaamtii alqismu alawal ihbaatu kowni sunnati waxyan min allah qismiga waa waa waxweyn waaye asigayaa lasii qeybinaya markaasaan idhi qismiga eh, oo horo mabxadkiiska horo dikru ladilati daallati calaa kowni sunnati waxyan min allah waxaa waaye mabxadka oo qismiga hore ka mid ah waxaan ku soo qaadan doonaa adilada sugayso sunnada nebiga inay waxyi tahay saddex madlab yayna u qaybsantaa intaanan mataalibta gaarin baan aan horumar u samaynay marka marka ugu horeyso ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu nagu galladaystay ou si gaar ee ah noo siiyey haddaan nahay ummatu moxamed sidii hore u sheegnay inuu waxyiga horta noo xifdiyey oo annaga xilba aynaga saarnayn oo ilaahay subxaanah wa tacaala ou noo ballan qaadata kafaala ilaahiya waay annagu ilaahayna adeejinaasaan ku xifdi lahayn laakiin haddaan si kasta aan doonno wax dhumaya ma aha waxyigii oo aan u soo deliishannay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun dadka ahlu cilmiga iskuma khilaafsano innaa naxnu nazalna dikra dikrigaas inuu qur'aankii ilaahay uu yahay ou qur'aanki ilaahay maxfuud bixifillaahi inuu yahay qaطcan layskuma khilaafsano laakiin sunnadii ma soo gelaysaa mase maya yaa laysku haysta innaa naxnu nazalna dikra war qur'aankii inuu maxfuud yahay waa garanay hal sunnatu daakhila fi hada dikri اlmaxfuud nacam way gelaysaa min wajhayni ayib labadii waji waa noo imaan doontaa marka sunnadii hadda sidaan soo sheegnay waxa weeyaan saddex qayb sunna qawliya sunna ficliya sunna taqriiriya waxaa laga yaabaa nebiga hadduu wax na amro waa qawli hadduu nebiga wax sameeyo annagana waan ugu dayanaynaa walow samee usanna dhihin mujarad uu sameeyey ficliyaa la yihahdaa nebiga ficilkiisa waa looga dayanaya taqriir waxa weeyaan nebiga hortiisa haddaan wax nin saxaabi uu ku sameeyo uu nebigana ka aamuso inuu wax wanaagsan yihiin a la ogyahy hadduu xumaan lahay nebigu waa ka reebi lah marka sunnada nebiga dikriga la xifdiyey way soo gelaysaa laba jihayna soo gelaysaa laba jihayna ka soo gelaysaa aljihatu اluulaa waxay ka gelaysaa annaha waxyu min allah adilada noo soo socota hadday noo caddaato sunnada nebiga inay waxyi tahay hadday waxyi noqoto dikrigay gelaysaa inaa naxnu nazalna dikra lianna hadday sunnadii waxyi noqoto waxyiga munazal waay hadduu munazal noqdane inaa naxnu nazalna dikray soo gelaysaa waa mid horta jihadaas way ka soo gelaysaa jihada labaad waxay u soo gelaysaa waxaanu ognahay sunnatu nabiy sala allahu alay wasalam bayaanun wa tafsiirun wa sharxun likitaab illahi inay tahay marka oo duuna sunati nabiy sal اlه alيه wasalam qur'aankii lama fahmayo saxiix aayaad waxaa jiro oo sunno in caddaysa aan u baahnayn oo macnaheedu iska waadix yahay laakiin qur'aanka badigiisa wuxuu u baahan yahay sunno lagu caddeey marka waxaa la leeyahay haddii ilaahay kalaamkiisii uu noo xifdiyey oo qur-aanka ahay waxaa ka laasimaayo xifdu maa yatimu bihi bayaanuhu wixii kalaamkii ilaahay caddaynayo in ayagana la xifdiyo liannahu qur'aankii hadduu u baahan yahay sunnadii in lagu sharxo sunnadiin meeshii ay ka baxdo qur'aankii biduuni sharxin wax ka faa'iidaysanayo male marka mutalaazimiin waay jihadaas labaadna way ka soo gelaysaa marka e, tafaasiirkeeda iyo iyo waxay noo imaan doonto iyo caddaynteeda matlab alawal dikru dalaalat اlqur'aani calى ana sunata waxyu min allah maطlabka hore waxa weeyaan in la sheego qur'aankii inuu tusinayo sunadii waxyi inay tahay haddee waxa weye aqwى daliil an yuujada fi اlqur'aani ma ydul calى ana sunaة الnabiy sal اlه alيه wasalam hiya ayضa waxyu min allah haddii qur'aanka meel loo dhaafo male aqwى ma yustadalu bihi huwa kalaamullah marka fiiri adilada tusinayso inay sunnada waxyi tahay waa badan tahay annaga waxaan na quseeyo inaan adiladaas qeyb aan ka sheegno dantii aan kala hayna noo caddaynayso oo ah sunnada inay waxyi tahay marka hore waxaan ka bilownay qowlullahi tacaala wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wamaa yantiqu can ilhawa horta bal yani qofka waxaa laga yaabaa ma ogtahay marka qaarkeed inuu iska jadbaysan yahay cadaawad islaamka u haayo inuu wax maqlaba uusan rabin waxaan rabnaa dhagaha inaad furisid litaciyahaa udunun waaciya ba ilaahay uu yiri qofka waxaa la rabaa hal meel hadday lagu tilmaamay oo jidkaan mar lagu yidhaahdo waxaa la rabaa inaad marka qaarkeed caqligaada iyo dhagahaada inaad furtid sidii ay kufaaru quraysh intii nebiga ay la fadhiisteen yaa carabtii kaloo ka timaado dhulalka fogfog ay maka intuu soo gelinay la kulmaya waxay nin waalanaan leenahay oo maxamed la yiraahdo niman yahow waxbaha ka maqlina sixir iyo balaayo buu wataa hadduu mar idinla hadlo waa idin duufinaya dadka aqbiyada ah wallahi ninkaas waa noola dilay maxamed miyaa dhagahay faraha geshanayaan markay soo ag maraan waa ordayaan waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aani walgow fiih waxa weeyaan kuwa joogana way samayn jireen kuwa yimidana way samayn jireen qaar yar baa marka arrintaas ay la cuslaato waxay yidhaahdeen war aniga caruur yar yar ma ahi nin yar ma ahi caqli iyo mantiqaan leeyahay waxa xun iyo waxa wanaagsanna waan kala garanaya madaaci ninkaan inaan dhegaysto oon xumaantiisa iyo wanaaggiisa la kala garto maxaa i diidaya markaasay nebiga la fadhiisan jireen markay dhegaystaan wixii nebiga looga sheegay iyo wuxuu nebiga ku sugan yahay wax kala fog inay yihiin buu arkay markaasu wuxuu leeya wallaahi beenay iga kaa sheegeen ay dadkii ay saas keeni jireen markaasa waxay dhihi jireen fulaanu qad saba'a waa iishay oo maxamed diintiisaw gala bay dhihi jireen marka waxaa lagaa rabaa aayaddan bal dhegayso wamaa yantiqu cani ilhawaa aayadda horta qur'aan ma tahay nacam suuratu najmi ay ku jirta waannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa gawa wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ayb hadduu qur'aan yahay man aladii qaalahu lana rabu اlcaalamiin macnaheedana maxaa wa wamaa yantiqu maa naafiye wa wamaa yantiqu nebiga kuma dhawaaqayo kamana soo baxayo waxa dhan uu ku imaanayo ku hadlaya can ilhawaa kama yimaadaan hawo waxa weeyaan qofka oo siday wax la tahay isaga yidhaahdo nebiga waxaa lagu yidhi nin hawadiisa ka hadla siday waxay la tahay u hadla ma ahee waxa weeyaan waa qof ilaahay wuxuu yidhaahda noo sheega waay shuf wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ay maa huwa nebiga ma aha wuxuu ku hadlayo ilaa waxyun maahee waxyigoo yuuxa loo waxyoodo ninkii carabiga wax ka garanayo aqwa usluub albayaan maa yaأti calى sabiili الnafyi wاlxasri fiiri wamaa yantiqu can اlhawaa waxaa nebiga laga anfiyey inuu siduu rabo wax isaga hadlayni marka waxa isweydiinaya hortalow nebiga wuuba hadlaay marka waxa uu ku hadlaya intuu ka yimaadaan in huwa ilaa waxyu yuuxa marka waxaa ilaahay noo sheegay waxa nebiga ka soo baxayo afkiisa ama uu samaynayo ficil ama uu dadka ku sugayo ma aha wax asiga agtiisa uu kala yimide wax ilaahay u soo waxyooday waaye marka haddii aan dhihi lahayn nebiga waxaa lagala jeedaa wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyuha qur-aankaa lagala jeedaa sunnadii kuma jirto macnaheedu waxaa weeyaan nebiga markuu qur-aanka ku hadlayana ilaahay buu runka sheegayaa markuu sunnada uu ku hadlayana sidai hawadiisa ay la tahay u hadlaya taas qur-aankay ka hor imaanaysaa qur-aanku wamaa yantiqu can ilhawa baa lagu yiri wax kaloo ma isticmaali karto ilaa in loola jeeda mooye nebiga waa mutabic walaysa mukhtarican min cindi nafsihi asiga agtiisa wax kama keensado marka naskan wuxuu ku cad yahay nebiga wax allaale wixii afkiisa kasoo baxayo uu ilaahay noogaga sheego ama qur'aan ha ahaado ama sunna ha aado inamaa huwa kuluhu waxyun min allahi awxaahu llahu ilayhi ima bilafdi wahuwa lqur'aan wa ima bimacnaahu huwa sunatu fayajibu cala ljamiici alakhdu bihimaa canhu nebiga in laga wada qaato weeyaan ilaahbnu yidhi waxaa ammaano aan idiin siinaya nebigu wuxuu la imaanayo ma aha wuxuu jeebkiisa kala yimid walidaalika qaala sheekh cabdiraxmaan sicdi ninka oo taysiir kalimi raxmaan bitafsiiri kalaami lmanaan ninkii iska leh oo ibnu cuthaymiin sheikhiisi ah sheekh cabdiraxmaan isagoo ka hadlaya wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa asoo bayaaninaya macnaheeda wuxuu ri wadalla haada naskan wuxuu tusiyey calaa ana sunnata waxyun min allahi lirasuulih sunnada nebiga oo noola yimiday inay ayadana waxyi tahay bay tusinay lanna waxay soo gelaysaa nebigu wuxuu ku dhawaaqaya soo gelaysaa waxaa kaluuna tusinaya wa annahu macsuumun nebiga inuu yahay nin la dhowray oo ah wax hawadiisa kalama yimaado waxyi unbuu raaca ilaahaba noo sheego in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya bal u fiirso aniga max kaloon aan raacaya male ilaa wixii loo soo waxyooda maahine wa annahu macsuumun fii ma yukhbiru bihi can illaahi wa can sharcihi lianna kalaamahu buuri shiikhi laa yasduru can hawaa nebiga hadalkiisa siday la noqoto keli ugama soo fulayso wa inamaa yasduru can waxyin yuuxa ilayh waxi asiga loo soo waxyooduu ka yimaadaa aladii yatakalam bihi اnabiy inamaa huwa tacbiiru can waxyi illaahi bas hadalkaas waa hadal qiimo badan weeyaan hada wa mima yadulu calى kowni sunati waxyan ayضa ana allaha caza wajala akhbara canha fi اlqur'an اlkariim anaha munazalaة min cindihi haddana qur'aankia waxaa laga helaya adilo sunada nebiga wax lagu soo dejiyey inay tahay ayb wالnuzuulu min sifaati اlwaxyi haddaad maqashid ilaaha wax soo dejiyey wax lasoo dejiyey waxyi le wa alaan undur w fi dalika yaqulu اllahu tacaala waأnzla allahu calayka alkitaaba wاlxikmata wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadl اllahi calayka cadiima aayaddaa si fiican u dhegeyso aayadda suurat الnisaa ay ku jirtaa waa aayadda boqol iyo saddex iyo tobanaad wa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey calayka nebi maxamedow adiga wuxuu kuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkii waa qur'aan wاlxikmata iyo sunnadii waa kaas wاlcatfu yaqtadi tagaayur waxa la soo dejiyo xikmada ah maxay tahay waa sunatu nabiy sal allau alيh wasalam wa callamaka ilaahay wuxuu ku baray maa lam takun taclamu waxaad ka ogaatay qur'aanka iyo xikmadii waxaadan hore u ogeyn nebiga ilaahay wuxuu iri wawajadaka daalan fahada adigoo baadiyeysan oo ilaahay ku helay markaasuu ku toosi baa layidhi waxyiguuna kugu toosiyey maa kunta tadri ma alkitaabu waliliimaanu yaa ilaahay uu yileh ma odan ogeyn intii aan waxay laguu soo dejinin kitaab wuxuu yahay iimaan wuxuu yahay ayib marka aayaddaas waxay tusinaysaa xikmada laba macnay qur-aanka loola jeedaa markii sidaan oo kale ay tahay sunnada nebigaa lagala jeeda marna bimacna alfiqhi walfahmiyaa lagala jeeda yu'ti alxikmata man yashaa wa man yu'ta alxikmata faqad uutiya khayra kahiiran xikmadaas waxaa lagu fasiri karaa bimacna alfahmu walfiqhu fi diin illahi laakiin markii waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma wa yucallimuhum alkitaaba walxikma markay tahay waxa weeyaan waa bimacna sunna waay lannahu inzaal haddii la yihahdo ra fiqhi lama soo dejiyo yani markii qofki ilaahay wax fahamsiinayo ama wax u macnaha u caddaynayo wax kusoo degaya ma aha laakiin ilaahay fahmadiisa u furaa yani ilaahay wuu ku hanuuninaya si u dadaalo u fahmiga nusuusta u qaato laakiin wax soo dega ma aha laakiin waxa soo dega sunnadii nebiga caleyh salaatu wasalaam fiqhigana towfiiq iyo fahmi oo ilaahay ku towfiiqiyaa lagu helaa qaala ibnu kathiir fii tafsiiri hadihi alaaya wuxuu ihi huma imtana calayhi ilaahay wuxuu ku manaystay nebigiisa bita'yiidihi iyaahu ilaahay inuu ayiday fii jamiici alaxwaal wa cismatihi lahu iyo wuxuu ku manaystay wamaa anzala calayhi min alkitaabi kitaabku ilaahay ku soo dejiye wahuwa alqur'aan iyo walxikma wahiya sunna buu ihi ibnu kathiir ninaa wuxuu rabaa wuxuu ku leeyahy sunnadii xikmada sunna lagalama jeedo haye waxaa lagala jeedaa keyta wa kayta ayib aniga waxaan ku leehay culamadii islaamka oo waaweyneed mid ka mid a ah hadda soo qaadan ibnu kathiira ka mid ibnu jariira ka mid bukhaariya ka mid shaaficiya ka mid nusuustoodii dhanaa lahaaya inay alxikma alwaarida fi hadi alaaya bimacna sunna waay marka ma waxaad leedahay culamadii waaweyneed oo islaamka ilaahay ugu manaystay inay dadka u caddeeyaan dhagaha faraha ka gesho adigoo oon waxaad ogeen aan jirin anigana wax iga maqal xataa mantiq ma tahay taas ayada ma imaan kartaa aniga waxaan ku leeyahay hada alkalaam aladii aquulu laka cindii cindii fiihi salaf waa maxay ibnu kathiira wuxuu ku leeyahay wamaa anzala calayhi min alkitaabi wahuwa alqur'aan walxikma wahiya sunna marka ilaahay sunnadaasuu kusoo dejiyey sunnadii inay waxyi tahay baa inoo muuqatay marka waxaan ansaxaynin in la yidhaahdo sunnada m xikmada meeshan waxaa lagala jeedaa fahmu macaani alqur'aan alkariim oo sidii tii kale oo kale yu'ti alxikmata man yashaau waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiiran oo kale lianna alfahma laysa shay-an mustaqilan can alqur'aan liannahu qur'aankii fahmigiisa laba laysku kala maqan ma aha waa isla waa qur'aankii iyo taabiciisi weeyaan marka lama dhahayo qur'aan uu ilaahay soo dejiyey haddana qur'aanka sidii loo fahmi lahay uu soo dejiyey man macnaheeda saas ma ah ayib wاlxikmatu aayaddan hadda xikmada sheegtayna gayru اlqur'aani binasi اlaaya xikmada iyo qur'aankii waa kala duwan yihiin lidaliil annahaa xikmadii cuطifat calayhi calى اlqur'aan waxaa layihi waanzla allahu calayka alkitaaba walxikmata wاshayu laa yucطafu calى nafsihi lama yiraahdo jaaa zaydun wa zaydun asiga naftigiisa layskuma cadfo laakiin jaa zaydun wa camrun baa la yidhaahda laba qofoodoo kala duwan waay laakiin ninkii laba joor laguma soo celceliyo marka ma dhihi karaysid xikmadaa waxaa lagala jeedaa fahmi lqur'aan qur'aankii oo laba joor lasoo celceliyay noqon lahayd marka taasna lagalama jeedo wa idaa habata annaha gayru lqur'aan tacayana an yakuuna almuraadu biha sunnatahu id laa taxtamilu gayra dalik hadday caddaato inay sunnadii ay qur'aanka ka duwan tahay waxaa waajibaya ah inay xikmadii la yidhaahdo waa sunno liannahu annaga ma wax la soo dejinayo oo la akhrinayo oo la baranayo oon sunnada ahayn ma annaga oo qur-aanka kadib qur-aankiina wuxuu sheegayaa in sunnadii ay tahay wax la akhrinayo la baranayo maxaan ku idhaahdaa ee la fahmaya inay tahay wa yucallimuhum اlkitaaba w waa wax nala baray marka sidii kitaabka wax loo baranayo oo kale wax kale ah oon sunnada ahn annaga ma lihin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala asigoo nooga hadlaya sunnada in la akhrinayo wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati اllaahi w alxikma ina allaha kaana latiifa khabiira buu ilaah yidhi yani waxaa ilaahay asoo xasuusinaya zawjaat rasuul yaa la towjiihinaya inay aad u dadaalaan oo ay noqdaan zawjaad maqaamkooda nebiga u qalma inay noqdaan walidaalika aayaad qul yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntuna turidna axayaata adunya wa ziinataha aayaad dhanaa lasoo waday ilahi wuxuu ihi lastunna kaaxadi min annisaa in itaqaytuna falaa takhdacna bilqowli ilى aakhir aad markaasaa lii wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna maadaama qur'aankii nebiga nebigii qur'aanka masdarkiisii ahaa iyo sunnadii nebiga meeshii kasoo bixi lahayd guriyiina ou joogaan waa nicmo gaar ladiin siiya dumarka nebigow nicmadaas qadariyo oo dadka kale waxaad u noqotaan dad lagu dayasha mudanka noqda fiiri ninka waxaa la rabaa markuu madax yahay ilmihiisa iyo dadkiisa calaa mustawaahu inay dad sarsareeyaan ay noqdaan laakiin hadday dadka ayaga ay tuuganimadii iyo iyo maxaan ku irahda xumaantii iyo fisqiga ay ugu horeeyaan ninkii madaxday meel ugu dhacayaan marka waxaa la rabaa nebiga zawjaadkiisa nebiga ma gaari karaan laakiin maqaamkiisa wax u qalmi kara inay noqdaan ulajeedada ilahi wuxuu uri wadkurna waxaad xasuusataan zawjaati rasuulow maa yutlaa waxa lagu akhrinayo fii buyuutikuna oo min aayaati illaahi ah qur'aankii iyo walxikmati oo sunnadii ah fiiri labadii waa la akrinaa midaan akrintii tana mutacabad bitilaawati wa hada yuqra'u lilfahmi xadiidka nebiga waa ina allaha kaana latiifan khabiira marka ina allaha yamtanu calayhina wa calaa man bacdahu min ummahaati min zawja min min nisaai اlmu'miniin inay inay nicmadaas qadariyaan marka maxaa sunadii lagu sheegay wax la akhrina inay tahay markaasaan waxaanu niri wاlmuraadu btilaawati fi xaqi suna alqiraa'a e, ayada tilaawadii qur'aankaa tilaawo iska leh laakiin ayada waxaa leeyahay bimacna alqiraa'a waay liannahu xadiidkii in la fahma in la akhriyaa la rabaa lafdigiis ayib waxaa noo dheeraad ee dadkii salafka ahay dad badan baa waxay ku fasireen inay sunnadii xikmada qur-aanka ku soo aroortay inay sunnadii nebiga caleyh isalaatu wasalaam ay tahay ayib minhum qataada qataada waa taabici weeyaan qataada ibnu dacaama saduusi a la yidhaahda waa nin taabici ah bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku sheegay inuu qataado yiri alxikmatu assunnatu weeyaan fiiri laba macnaba way leedahay oo ninkan taabiciga markuu idlaaqay wax ku inkirana ay jirin waa shay oo laysku waafaqsanya bayna taabiciin ko bukhaari inuu hadalkiisa soo qaatay wuxuu ula jeedaa ana albukhaari yatafiqu maca qataada fii kowni alxikmati hiya sunatu rasuuli illaahi uu ula jeeda ku waafaqsan yahy bukhaari oo calam min aclaami almuslimiina fii bayaani sunnati wa taqriirihaa wuxuu rumaysan yahay waxaa weeyaan an alxikmata almuraad biha hiya sunna marka cid kale maanta timaado xamaalatulxatab ah inay nagula muranto xikmadii sunnadii nebigu ma aha wabitaali sunnadii nebiga waa la inkiri karaa qur-aankiina nama amrin inuu na yidhaahdo oon ku qanacno a'imadaas hadalkoodiina aan ka tagno wax oo suuragal eh ma ah ayib ibnu abi xaatim ninka la yidhaahdo oo tafsiir buu leeyahay waa nin min a'imat اlxadiid ah xasan albasri wuxuu ka wariyey annahu qaala inuu yihi fii qowlihi wayucalimuhum اlkitaaba walxikmata qaala xasan wuxuu yihi alxikmatu xikmatu sunna fiiri xasan albasri azaahid ataabici alkabiir oo la yaqaano a'imat alislaam uu ka mid yahay wuxuu yihi xikmada aada aragtaanoo qur-aanka lagu sheega sunno weeyaan wa qaala الshaaficiyu wuxuu iri samictu man arضى min ahli اlcilmi bاlqur'ani yaqulu alxikmatu sunatu rasuuli اllahi imaamu shaafici wa kafaa bihi imaaman wuxuu iri waxaan maqlay buu iri dadka raalli aan ka ahay oon cilmigooda ku qanacsanahay inay ku fasireen xikmada qur'aanka ku soo aroortay ina sunadii lagala jeedo wa hada yushbihu maa qaalu sidaanaana sawaab yushbihu haddii lagu yihahdo bimacnaa ashbahu bisawaab wuxuu ihi لأna الqur'aana dikru waay qur'aanki waa dikri oo ilaahay markuu yihi inaa naxnu nazlna dikra qur'aankaa lagala jeeda wa utbicathu اlxikmata xikmadina waa la raacsiiyey qur'aankii iyo xikmadii waa meelaha la iskula sheegay wadakara allahu manahu calىa khalqihi bitacliimihim alkitaaba walxikma ilaahayna wuxuu sheegay dadki inuu ku manaystay inay kitaabka xifdiyaan sunadii nebigana ay qaataan markaasuu uri falam yejiz wallahu aclam ma banaano an yuqaala in la yidhaahdo alxikmatu haahunaa xikmadii macnaheedii waxa weeyaan ilaa sunatu rasuulillahi in la yidhahdo mooye wax kale kuma banaana buuri wa anaha wadalika anahaa maqruunatu maca kitaab illah ilaahay kitaabkiisay la xiriirtaa xikmadii wax kale in lagu fasiraa ma banaano oo sunnadii nebiga in lagu fasiray noqonaysaa saasuu yiri marka a'imadii oo dhan hadda qaybaan ka soo qaadan haddaan tatabucno waxaa laga yaabaa mi-aat al aqwaalan heli karna laakiin haddii bukhaari lagaaga guuriye qataada laga keenay xasan albasri imaamu shaafici laga keenay intii kalena waa la qabtaa sunnadii nebigeed macnaheedii xikmada sunnada nebiga lagala jeedaa marka intaasaan darsiga labaad ku ekeyn doonaa wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed alihi wa saxbihi ajmaciin